بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله الدرس الخامس والأربعون درسiga شhan iyo afartanaad wafaatu الrasuuli salى اllahu عalayhi wasalam waa geeridii iyo dhimashadii nebi moxamed calayhi afdal salaati wa atamu tasliim tuwufiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa la oofsaday calayhi salaatu wasalaam yowma alihnayn maalin isniineed athalitha cashara min rabiici lwal saddex iyo tobankii bisha rabiicu lwal min asanati alxaadiyati casharata min alhijra sanadii koob iyo tobnaad ee hijrada wa kaana cumruhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam da-diisu waxay ahayd yowma yowma wafaatihi maalintaa uu geeriyooday halaaan wa sitiina sana saddex iyo lixdan sano faduhisha almuslimuuna muslimiintii waa la dawakiyo way wareereen wa caduma calayhim waxaana ku weynaaday firaaquhu bixitaanka nabi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam fasallaa cumar bnu lkhaaabi cumar binu khadaab baa waxa uu galka ka saaray sayfahu seeftiisii watawacada waxaanu u hanjabay man yaquulu qofka yidhaahda maata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii baa dhintay wa qaala waxaanuu yidhi cumar innamaa ursila ilayhi rasuulka waa waxaa loo diray kamaa ursila ilaa muusa sidii nabi muuseba waxa weeye loo diray oo kale ayaa rasuulka loo dirayoo xagga rabbigiibuu qabtay fa labitha can qowmihi nebi muuse qoomkiisii wuxuu ka maqnaa arbaciina leylatan afartan habeen markaa sidaas leeg buu rasuulkuna u maqnaanayaae muu dhiman wa kaana abuu bakrin abuu bakar waxa uu ahaa qaa'iban mid maqan falamaa jaa markii uu yimi wa ukhbira alkhabaru warkiina loo sheegay dakhala beyta caaisha gurigii caaisha oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam meydkiisuna uu yaalay ayuu galay wa kashafa can wajhi rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka wejigiisa ayuu maradii ka qaaday faqabalahu waanuu dhunkaday uma bakaa dabeeta waa ooyey uma dabeetana kharaja cala annaasi xaggii dadka ayuu u soo baxay waa abuu bakare wa qaala waxaanuu yidhi alaa hooy man kaana yacbudu muxamadan qofkii nebi muxamed caabudayayow fa ina muxamada nebi muxamed qad maata waa dhintay man kaana yacbud allaha qofkii ilaahay caabudayow fa ina allaha alla xayun waa mid nool nolol dhamaystiran oo laa yamuutu aan dhimanayn uma dabeetana talaa waxa uu akhriyay bakr qowlahu tacaala hadalka ilaahay uu yidhi inaka mayitun wainahum mayituun innaka adigu nebi moxamedow mayitun mid dhimanaya ayaa tahay wa innahum iyaguna mayituuna kuwa dhimanaya weeyi wa qowlahu waxaa kaloo abubakar uu akhriyay hadalka ilaahay uu yidhi wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul afa in maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum wman ynqalib cla caqibayhi falan yadura allaha shayئa wsayajzi اllah الshaakiriin wamaa muxamadu nebi muxamed muu ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooyaane qad khalat dhab ahaantii waxaa tegay min qablihi isaga hortii alrusulu rusushii oo geeriyootay afa in maata haddii uu dhinto aw qutila amaba la dilo inqalabtum ma waxaad ka noqon doontaan calaa acqaabikum cidhbihiinna oo gaalnimadiibaad dib ugu noqonaysaan miya waman yanqalib calaa caqibayhi qofka cidhbihiisa ka noqda ee gaalnimo dib ugu laabta falan yadura allaha ilaahay ku yeeli maayo shay-an waxba arrintaa iyada wasayajdi illaahu allana wuxuu abaalinayaa ashaakiriina kuwa shukri naqa badan faqaala cumaru cumar baa wuxuu leeyahay ka kaannii lam atlu waxaabaad moodaa inaanan akhriyinba weligay haadihi alaayata aayaddan abuu bakar uu akhriyey darsigan shan iyo afartanaad waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warramayaa dhacdadii muslimiinta soo martay tii ugu weynayd uguna murugada badnayd oo ah wafaatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam biabii huwa wa ummi rasuulku calayhi salaatu wasalaam geeridu waxa ay ku timi maalin isniineed taariikhduna ay tahay bisha rabiicu lwal saddex iyo tobankeedii sannadii koob iyo tobnaad ee hijrada maalintaasi murugadaa weyne ay dhacday waxaynu dee hore usoo marnay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu muddo xanuunsanayay xanuunkuna kusii adkaynayay waxaa culimmadu isweydiiyaan maalintaa isniineed gelinkee iyo xilligeebaa geeridaasi ay dhacday ibnu isxaaq wuxuu leeyahy waxay dhacday xilli barqa ah anas binu maalikna wuxuu leeyahy gelinkii ay dhacday marka culimmadu waxay ku jamciyeen oo ay tilmaameen inay ahayd xilliyadaa duhur ku dhowaadka qubayla zawaal oo xilligaa barqadiina sii dhammaanaysa gelinkii dambena la gelayo inay ahayd caaisha radia allaahu canha waxay ka warbixisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaanay geeridu ku imanay sakaraadku uu hayay iyo xaaladiisu sidii ay ahayd waxay leedahay caaisha rasuulka waxaa hor yaallay markaa sakaraadku uu hayey waal ay biyo ku jiraan markaa marba gacanta intuu geliyo ayuu wejigiisa ku masaxayey isagoo oo leh laa ilaaha ila allah ina lilmowti lasakraat ina lilmowti sakaraat waxaa tihi kelmaddaasuu ku celceliyey uma nasba yadahu fajacala yaquulu fi rafiiqi alaclaa fi rafiiqi alaclaa xataa qubida wamaalat yaduhu waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacanta ayuu kor u taagay markaasaa wuxuu hi fi rafiiqi alaclaa rafiiqa sare dhexdiisa ayaa waxa weeye aan u socda iyo jamaacaadka suradee malaaigtiga ah iyo ambiyadii waxay tihi kelmadaasuu ku celcelinaya xataa qubida ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la oofsaday wa maalat yaduh gacantii uu taagayna markaasay dhulka u dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii geeridu ay ku timi waxaa soo galay cumar binu khadaab iyo almugiiratu bnu shucba markaa gurigii caaishay soo galeen oo dee rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam haddii ay ku ogaan inuu ku xanuunsanayo markii ay arkeen rasuulka caaisho waxay leedahay uma sheegin oo xijaabka umaan soo qaato albaabkan ka furay bay tiri markii ay soo galeen rasuulka ay eegeenna cumar weli wuxuu isleeyahy rasuulku waa noolya markaasaa wuxuu yidhi dabeetana ushya rasul maa ashadda hashya rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulku aada buu kooma ugu jiraa manaa kooma culus buu galay muqiirana markaa muu hadina uu ka aamusay waayo isagu dareen buu qaatay rasuulku inuu dhintay calayh isalaatu wasalaam albaabka markii ay kasii baxayeen baa muqiira wuxuu cumar ku yidhi cumarow rasuulku uu dhintay kooma kuma jireen uu geeriyooday markaasuu dabeetana cumar aada u canaantay ninka la yidhaahdo almugiira binu shucba ilaa uu kuuri ummadaad fitno la doonaysa inaad fitnayso khalkhal aad geliseen ummadda beenna waad sheegaysa cumar binu khadaab radia allahu canhu ee warkii ahaa rasuulku inuu geeriyooday siyar siyar buu usoo baxo dadkii waa wada gaadhay seeftiisii buu soo qaatayo cid hadashaba wuu u diiday oo tidhaahda rasuulkii baa geeriyooday waxaanuu lahaa rasuulka waa la dirayo wuu maqay rabbigii buu u tegayo sidii nebi muuse oo kaluu waxa weeye dee maqnaanaya nebi muuseba waa kii afartan habeen ka maqnaa qoomkiisa ilaahay subxaana wa tacaala ballanta la lahaa marka halkanna waa sidiisi la ege qofka yidhaahda rasuulkii baa dhintay ama aan ka maqlo qoortaan u dheeraynaya buu yidhi waa cumar bn khaaab radi allahu canhu arda iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay dadkiina ay ku dhici la-yihiin rasuulkiibaa dhintay inay yidhaahdaan oo cumarna dee masaajidkii dadka uu ugu khudbadaynayo ayaa waxaa yimi abubakrin radia allahu canhu ardaa isagoo faraskiisii watuu yimi wuu iska baalmaray masaajidkuu soo galay deetana qolkii caaisha radiallahu canha ayuu abubakar galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam meydkiisii buu dul istaagay dabeetana wejiga ayuu ka fayday maradii ka saarnayd markaasuu dhunkaday uma baka waa ooyey isagoo oo leh biabi anta wa ummi ya nabiy allahi tibta xayan wa mayita nabiga ilaahayow aabbaha iyo hooyadii baan kugu furtay geeri iyo nolol labadaba waad wanaagsanaatay haddoo aad dhimatayna waad wanaagsantii intaad nooleydna wanaag baa kuu sugnaaday labadaba abubakar markii uu markaa arrintaa xaqiiqsaday masaajidkana cumar bin khadaab masaajidka uu dadkii ku hayo una diidan yahay inay kelmaddaa yidhaahdaan rasuulkii baa dhintay ayaa wuxuu abu bakar radia allahu canhu cumar buu ku yihi fadhiiso cumarow si uu yani dadka ula hadlo cumar wuu diiday inuu fadhiisto wuxuu ma fadhiisanayo kadib baa markaa abubakar hadalkiisii iska bilaabay dadkiina ilaa xaqiiqadii bay doonayaan iyo siday wax yihiin abuubakarna waa kan qolkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu meydkiisu yaallay galay marka war rasmiyay doonayaan dadku markaa xaggii abubakar ayay u jeetadeen iyagoo dhegaysanaya bal hadda waxa ka soo baxaya iyo natiijada uu ku dhawaaqayo abubakrin radia allahu canhu wa ardaah hadalka muu badinin nuxurka iyo natiijada ayuu kala hadlay waxaanu ku yihi kelmadii la yaabka lahayd ee qiimaha badnayd man kaana yacbudu muxamada ina muxamada qad maat waman kaana yacbud اllaha faina allaha xayun laa yamuut war hoy oo soo jeetada ninkii nebi moxamed caabudayoo nebi maxamed ugu dhintay calayhi salaatu wasalaam ciddii rabbi caabudaysayna ilaahay waa xayun xayaatan kaamil ah, nolol dhammaystiran baa ilaahay ku sifaysan yahi laa yamuut mana dhinta ilaahay subxaana wa tacaala oo dhiman maayo kadibna waxa uu akhriyay aayaadkan qur'aaniga ah ee tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee inuu dhimanayo ka gayrihi min annaas oo aayaadkaasi yani waxyaabaha abu bakrin radi allahu canhu waa faqiih lumma ummadda faqiiheedii weeye naxdintii iyo murugadu may ilowsiinin aayaadkan inuu markaba xusuusto oo weliba uu daliishado innaka mayitun wa inahum mayituun aayaddaasuu akhriyey oo nas iyo daliilba u ah caddaynaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu dhimanayo dadkuna ay dhiman doonaan iyo aayadda kale ilaahay tilmaamayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyadii kale marka loo eego dee sidoodii oo kale un inuu yahayoo se u dhinteenun u dhiman doono wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul afa in maata aw qutila inqalabtum clى acqaabikum wman yanqalib calى caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajdi llahu shaakiriin marka labadaa aayadood ayuu akhriyey aayaadkaa markii uu akhriyey cumar bin khaaab radi allahu canhu wuxuu leey waxaad moodaa weligeyba aayaadka abubakr mooye cid kaleba inaana ka maqan macnaha dawakhaadii iyo culayskii iyo tiiraanyadii ayaa abu cumar uu ilaaway aayaadka marka wuxuu le waxaad moodaa markii koobaadeen maqlayba in waxa weeye ay tahay eh, rasuulku calayhi salaatu wasalaam eh, noloshiisu marka halkaasay ku soo dhammaatay waxaana dhacdadaasi aynu ka qaadanaynaa eh, de hadday nabi moxamed alayhi salaatu wasalaam haddii cid loo daynayo nolosha inay sii noolaato isagaa loo dayn laha musiibo kasta oo kugu dhacda iyo cid kastaoo aada jeceshahay oo kaa dhimatana waxaa nafta lagu sabirsiiyaa musiibadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inagaga dhacday ee dee uu u geeriyooday oo dee geeridiisa ah waay twufiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa la oofsaday yowma litnayni maalin isniineed athaalitha cashara min rabiici lwal saddex iyo tobankii bishii rabiicu lwal min asanati alxaadiyata casharata min alhijra sanadii koob iyo tobnaada hijrada wa kaana cumruh rasuulka da-diisu waxay ahayd yowma wafaatihi maalintaa uu dhintay alaaan wa sitiina sana saddex iyo lixdan sano faduhisha almuslimuuna muslimiintii waa wareereen oo waa dawakheen wa caduma calayhim firaaquh inuu rasuulku ka baxayna aada iyo aad bay ugu weynaatay fasallaa cumar bnu lkhaaabi radia allaahu canhu sayfah cumar binu khadaab baa seeftiisii galka ka saaray watawacada waxaanuu u hanjabay man yaquulu cidda tidhaahda maata rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulkii baa dhintay wa qaala waxaanuu yidhi inamaa ursila ilayh rasuulka waa la diray kamaa ursila ilaa muusa sidii nebi muuseba loo diray ee loogu diray xagga rabbigii ayaa isna fariin loo soo diro xaggii rabbigii buu tegay falabisa can qowmi nabi muuse qoomkiisa wuxuu ka maqnaa arbaciina leyla afartan habeen markaa sidaas leeg rasuulkuna inooga maqnaanayaayo wuu soo noqon doonaa wa kaana abu bakrin abu bakr wuxuu ahaa haa'iban inu noqon xilliga ah falamaa jaءa markii uu yimi wa uhbira alkhabaru warkiina loo sheegay dakhala beyta caaisha gurigii caaisha ayuu galay wa kashafa can wajhi rasuuli salى اllahu alayhi wasalam rasuulka wejigiisii ayuu marada ka qaaday faqabalahu waa dhunkaday uma bakaa dabeeta waa uma kharaja cala annaasi kadibna dadkii xaggooda ayuu usoo baxay oo u yimi waa abubakare wa qaala waxaan uhi ihi alaahooy baraarugoo soo jeetada man kaana yacbudu muxamadan qofkii nebi moxamed caabudayeyow fa ina muxamadan qad maat nebi moxamed waa dhintay waman kaana yacbud allah qofkii ilaahay caabudayow fa ina allaha xayun laa yamuut rabbi waa mid nolol dhamaystiran ku sifaysan oo aan dhimanayn uma tala dabeeta waxa uu aqriyey qowlahu tacaala hadalka ilaahay uu yidhi inaka mayitun wainahum mayituun nebi maxamedow adigu mid dhimanaya ayaa tahay iyaguna waa dhimanayaan wa qowlahu iyo hadalka ilaahay uu yidhi wamaa muxammadun nebi muxamed muu ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooyaane qad khalat dhab ahaantii waa tagtay min qablihi isagoo hortii arrusulu rusushii waa tageenoo geerida waa ugu horreeyeen afa in maata haddii uu dhinto aw qutila amaba la dilo inqalabtum waxaa ka noqonaysaa calaa acqaabikum cidhbihinna waman yanqalib qofka ka noqda calaa caqibayhi labadiisa cidhbood korkooda falan yadur allaha shay-a ilaahay waxba yeeli maayo wasayajzi llaahu shaakiriin ilaahayna waa mid abaalmarin doona kuwa waxa weeye mahadnaqa iyo shukrinaqa badan faqaala cumaru cumar baa wuxuu uhi kaanii waxaabaad moodaa waxaabaad ii moodaa lam atlu hadihi alaaya aayaddaa inaanan horeba u akriinba maanta mooyaane oo aanan maqlin caasha as'ila mataa twufiya rasuulu sala allahu alayhi wasalam goormaa rasuulka la oobsaday kam kaana cumruhu yowma wafaatih maalintaa rasuulku uu dhintay da imisa ayay ahayd maada facala cumaru cumaru bnu lkhaaabi radia allahu canhu cumar muxuu sameeyey ayna ja ayna kaana abu bakrin xiina wafaati eh, arasuuli sala allahu alayh wasalam markii rasuulku uu dhintay abuu bakr waxa weeye xaggee ayuu ku sugnaa maada facala bacda dalika intaa kadib abubakr muxuu sameeyey maada qaala cumaru bacda dalika cumar muxuu waxa weeye yidhi markii aayaadkaa abubakr uu akhriyey kadib addarsu saadisu wlarbacuun darsiga lix iyo afartanaad dafnuhu calayhi salaau wasalaam waa aaskii rasuulka calayhi salaau wasalaam makata rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulka meydkiisu waxa uu yaallay fii beytihi gurigiisa yowma alnayni wa laylata alhulaahaa'i wa yowmahu wa leylata alarbicaa maalintii isniineed iyo habeenkii salaasada iyo maalintii salaasada wa leylata alarbicaa iyo habeenkii arbacada xata intaha almuslimuuna ilaa muslimiintii ay gebagabeeyeen min iqaamati khaliifatin calayhim in ay samaystaan khilaafo iyo cid hogaamiso oo ummadda taladeeda waxa weeye qabata uma dabeetana qusila rasuulka meydkiisii waa la maydhay wa kufina waxaana lagu kanfay fii halaathati ahwaabin saddex go ama maro laysa fiiha qamiisun walaa cimaama oo khamiis iyo cimaamadeetoona aanay ku jirin uma dabeetana wudica waxaa rasuulka la saaray calaa sariirin sariir fii beytihi gurigiisa taallay ee laxash looga dhigay fasalla almuslimuuna muslimiintii waa ku tukadeen waa janaazadii calayhi rasuulka dushiisa furaada iyagoo keli keli ah bilaa imaamin oo imaam tukinaya aanu jirin alrijaalu raggii baa ku tukaday uma annisaa'u kadib dumarkii uma asibyaanu haddana carruurtii ilaa addoommihii dhammaantood waa ku tukadeen uma dabeetana dufina rasuulka waxaa lagu aasay calayhi salaatu wasalaam fii xujrati caaisha qolkii caaisha wa rufica qabruhu rasuulka qabrigiisa waxaa laga yani waxa weeye la taagay can il ardi arada waxaa kor looga qaaday qadra shibrin taaka in la eg wa rusha bilmaa'i biyaana lagu rusheeyey waqad taraka calayhi salaatu wasalaam rasuulku waxa uu uga tegay lilmuslimiina muslimiintii shay-ayni laba arrimoodoo laa yaduruhum shay-un wax wax yeeli karaa aanu jirin maadaamuu inta ay yihiin mutamasikiina kuwa haysta bihimaa labadaa shay oo talow labadaa shay maxay kale yihiin kitaab allah waa kitaabka ilaahay alladii kitaabkaasoo laa ya'tiihi lbaailu baail aanuu imanaynin min bayni yadayhi xaggiisa hore walaa min khalfihi xaggiisa dambana aanuu baail kaga imanaynin wa xadiiu rasuuli sal allahu alayh wasalam wa xadiida rasuuli sala allahu alayh wasalam qodobka labaad ee dadka uu uga tegay waa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadii alladii kaasoo bayina diinta uu ku caddeeyey oo wawadaxa uu ku waadixiyey maqaasid alqur'aani alkariim qur-aanka kariimka ah iyo ujeedooyinkiisa darsigani waxa uu ku saabsan yahay dafnuhu alayhi salaatu wasalaam aaskii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo diyaarintii diyaargarowgii aaskiisa markii rasuulku uu geeriyoodiyey calayhi salaatu wasalaam saxaabadii muhaajiriin iyo ansaarba way kulmeen beertii la odhan jiray waxa way xadiiqatu bani saqifa saqifa binu saacida ayay waxa weeye ku kulmeen halkaasaa kulankaasi uu ka dhacay iyo ciddii bedeli lahayd rasuulka calayhi isalaatu wasalaam guntii iyo gunaanadkiina abu bakrin radia allahu canhu wa ayaa la isku afgartay inuu talada ummadda qabto oo uu hoggaamiyo arrintaasi markii ay dhammaatayba waxaa loo kacay markaa sidii loo diyaarin lahaa aaska nabiga calayhi isalaatu wasalaam marka de waxaa ugu horeeya ile meydka afar arimood baa loo sameeya waa usluhu wa takfiinuhu wasalaatu calayhi wa dafnuhu afartaa arrimood bay ka howlgaleen markaa saxaabadu arrinta koowaad oo ah maydhidda nebiga calayhi salaatu wasalaam meydkiisa in la maydho markiiba waxay isweydiiyeen rasuulka qaabkaynu u maydhnaa ma maryahaynu ka saarnaa mise maryaha isagoo xidhan baynu dusha uun ka maydhnaa meydka arrintaa way isku qabteen iyagoo aan go-aan ka gaadhin qowl yacni aan siba rajixin oo xoogaa weli ay arrintaasi taagan tahay ayaa ilaahay waxa uu ku tuuray asina lulo hurdo yaroo khafiifa ah lagu tuurayba dhammaantood u wada gameen kadibna meel aan ka fogay guriga ayunbaa laga dhawaaqo waxaa la yidhi rasuulka meydkiisa isagoo maryaha xidhan un ku maydha dusha ka maydha dhammaantood way maqleen cid tidhina ma garanayaan fazaala alkhilaafu fii maa baynahum kala aragti duwanaantiina halkaasay ku dhammaatay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam meydkiisii markaa isagoo maryihii uun xidhan baa dusha laga maydhay kadibna rasuulka markaa markaa maydhitaankiisii waxaa maydhay cali bin abi aalib alcabaas bin cabdilmualib labadii inan ee uu dhalee fadli iyo quthan oo ka mid ahaa inamadiisii usaamatu binu zayd iyo nin ka mid ahaa addoommihii rasuulku uu xoreeyey oo la odhan jiray saalix sida riwaayadka qaarkood tilmaamayaan ayaa waxa weeye meydka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam maydhay kadibna rasuulka waa la kanfay calayhi salaatu wasalaam saddex maro ama go ayaa lagu kanfay oo cimaamad iyo qamiistoona aanay ku jirin kadibna waxaa la saaray laxash ama sariir guriga taallay muslimiintuna markaa way ku tukadeen iyagoo keli keli ah furaada oo raggii baa ku tukaday haddana dumarkii haddana caruurtii haddana addoommihii waa loo kala dambeeyey marka qof waliba gaar ahaantiisi ayuu ugu tukanaya waxaana lagu aasay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qolkii uu ku naf baxay oo ah gurigii caaisha waxaa la isweydiiyo yana la isku qabtay rasuulka xaggeynu ku aasna qaar waxay dhahen mimbarka hoostiisa aynu ku aasna ama agtiisa ragga qaar waxay dhahen maye baqiic xabaale aynu geyno iyadoo khilaafkaasi markaa uu taagan yahy baa abuu bakrin radia allahu canhu wa ardaah markii la weydiiyey waxaa uu sheegay xadiid rasuulka ka maqlay alayhi salaatu wasalaam oo ah ambiyada in lagu aaso un isla halkii ay ku dhinteen taana khilaafku markaa saasuu ku zuulay waxaa kaloo la isweydiiyey xabaashii rasuulka markii la qodayay calayhi salaatu wasalaam laba qaaba dee xabaalaha waa loo qoda qabaal jeex in la sameeyo iyo il in iil la qodo taana way isku qabteen saxaabadu way isweydiiyeen rasuulka ma qabaal jeex baynu u samaynaa qabaal jeexa way xabaashi marka la qoday xabaal bilaashta in bartanka un jeexo haddana meydka la dhexgeliyo dushana wax laga saaro mise iil baynu samaynaa sida innagu aynuu qadmo kale taana khilaafkeedii waxaa lagu suuliyey magaalada madiine waxaa joogay laba nin oo midna iilka uu qodo farsamadiisa yaqaano midna qabaaljeexa waxaa dabeetray labadii nin kooda soo horeeya ayuun baynu odhan doonaa farsamadaada adigu qaba oo samee waxaa markaas soo horreeyo ilaahay qadaray inuu hor yimaado ninkii ku fiicnaa iilka markaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dee iil baa loo qoday oo qabaal jeex may ahayn waxaanay leeyiin culimadu haddii labadaasi sinaadaama de marna duruuftaa keenaysa qabaaljeexa oo dhulka qaarkii waa jilicsan yihin haddii iil la qodo waxa laga ya xabaasho inay isku fadhiisato oo qabaaljeexa markaa fiican haddiise ay isku mid noqdaan waxaa ka allaxdu afdalu min ashaq qabaal jeexa waxaa ka fiican iilka waayo waa kayfiyadii iyo sidii ilaahay uu u dooray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam in loo aaso markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaasaa lagu aasay qabrigiisi markaa taaka in la-eg buu dhulka ka sarreeyuu ka taagnaa waa uun wax kale maaha ciiddii laga soo qoday unbaa deen lagu celiyey markaa dee dabcan marka ciiddii dib loogu celiyo way yaro taagnaanaysa biyanada waa lagu rushay si ciiddu isu qabato oo aanay uda u daadanin haddaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheekhu wuxuu leeyahy wuxuu ummadda uga tegay laba qodob oo haddii ay qabsadaan wax waxyeeli karaaba aanu jirin waa kitaab allahi wa sunnatahu sala allahu alayh wasalam waa kitaabka alleh iyo sunnada nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam makasa rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu ku nagaa waa meydkiisiiyo fii beytihi gurigiisa yowma alithnayn maalintii isniineed wa leylata athulaathaa iyo habeenkii eh, salaasada wa yowmahu iyo isla maalintii salaasada wa leylata alarbicaa'i iyo habeenkii arbacada macnaha habeennima laasa xataa intaha almuslimuuna ilaa muslimiintii ay gebagabeeyeen min iqaamati khaliifatin calayhim inay samaystaan khaliifo iyo cid rasuulka calayhi salaatu wasalaam booskiisii u gasha xagga hogaaminta ummadda oo ummadda hogaamisa uma dabeetana qusila rasuulka calayhi salaatu wasalaam meydkiisii waa la maydhay wa kufina waxaana lagu kanfay fii alaaati ahwaabin saddex maro laysa fiiha qamiisun walaa cimaama uma wudica rasuulka waxaa la saaray meydkiisii calaa sariirin sariir fii beytihi gurigiisa ku sugnayd fasala lmuslimuuna calayh rasuulka calayhi salaatu wasalaam meydkiisii ayaa muslimiintu ku tukadeen furaadaa iyagoo keli keli ah bilaa imaamin oo wax imaamo ay ku midaysan inuu tukinaya aanu jirin alrijaalu raggii baa ku tukaday uma anisaau kadibna dumarkii uma sibyaanu kadibna caruurtii uma dabeetana dufina rasuulka waxaa lagu aasay fii xujrati caaisha qolkii caaisha ee rasuulku uu ku nafbaxay calayhi salaatu wasalaam wa rufica qabruhu rasuulka qabrigiisa waxaa la taagay can ilardi arlada waxaa laga kor qaaday oo yani kor looga yaro dheereeyey qadra shibrin taaka in la eg warusha bilmaa biyaana lagu rusheeyey waqad taraka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga tegay lilmuslimiina muslimiintii shay-ayni laba arrimoodoo laa yaduruhum aanuu waxba yeeli karin shayun un shaynaba maadaamuu inta ay haystaan maadaamuu inta ay yihiin dheh mutamasikiina kuwa haysta bihimaa labada shay kitaab allahi kitaabka alla weeyi alladii laa yaatiihi lbaailu kaasoo baail aanuu kaga imanayn min bayni yadayhi walaa min khalfihi xaggiisa hore iyo xaggiisa damba toona yani kitaab baail uu soo dhexgeli karo ma aha wa xadiida rasuuli sala allahu calayh wasalam iyo xadiidkii rasuulka alladii xadiidkaasoo bayana addiina diinta caddaynaya oo dee sunnada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay sharaxaysaa waadixinaysaa ee faahfaahinaysaa waa qur-aanka marka alladii kaasoo bayana diina diinta caddaynaya waa xadiidkii wa wadaxa sidoo kale caddaynaya maqaasid alqur'aani alkariim maqaasidii iyo ujeedooyinka qur-aanka kariimka marka sunnadu dee sidaa ku dhigateen usuulu fiqhiga marka laga hadlayo binisbati lilqur'aan mar waa sunatun mubayina mid waa sunatun e, muakida mid waa sunatun e, zaa'ida sunna mubayina lima ujmila fi lqur'an sunno caddaynaysa waxyaabaha qur-aankuu si guud uga warramay waa nooca koobaad sunnatun muakidatun lima warada fi lqur'an sunno caddaynaysa xoojinaysa baan leeyahay wax qur-aankuba uu ka hadlay oo masalo qur-aankuba ka hadlay in sunnaduna aysan sidii si la u hadasho oo xoojin noqoto marka inay tahay sunnatun zaida calaa maa warada fi lqur'aan sunno dheeraad ka ah wixii qur-aanku uu sheegay macnaa masaa'il aanu quraanku ka hadlin inay ka hadasho markaa sunnada rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaybaha kala duwan bay taagantii marka laga hadlayo qur-aanka iyo halkay ugu jirto as'ila kam makasa rasuulu sala allahu alayh wasalama fii beytihi bacda mowtih rasuulku markii uu dhintay calayhi salaatu wasalaam intee leeg baa gurigiisa uu yaalay meydkiisu kayfa juhiza qaabkee loo diyaariyey kayfa sulliya calayhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaabkee loogu tukaday maadaa taraka lilmuslimiina muslimiinta muxuu uga tegay rasuulku bacda mawtihi markii uu dhintay kadib dhaxalka ugu weyne uga tego maxa ila rasuulku waa kii tilmaamayey ambiyada dirham iyo diinaartoona toona lagama dhaxlo waxay dadka dhexalsiiyaan uga tagaan maxay wainamaa warasuu alcilma faman ahadahu ahada bixadin waafir maa dalika shay-aani labadaa shay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummadda uu uga tegay maxay yihiin khulaasada ha la soo akriyo insha allahu tacaala macnaheeda na waxa weeye dee hala dhuuxo ila kitaabkiina sii dhigtaan baa la doonaya marka meelaha fahm weedaana soo celiya khulaasada waxaynaan u akriyin waxay istegayaane isgudagelayaan de casharka caadiga bay khulaasadiisii noqonaysa marka eh, sidaa awgeed in la akriya waa muhim insha allah khaatimada inta inoo hadhay darsiga dambe ayaynu ku qaadan doonaa wailahuna naktafi sala allahuma calaa nabiyina muxamed